alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى fasl fi اlxajbi wuxuu ku saabsan yahay xajbigii qof dhaxalka laga reebay oo laga xijaabay ama laga yareeyey qeyb wuxuu qaadan lahaa kamida laga jaray mancu man qaama bihi sababu اlirhi bilkuliyati ow min awfari xaddayhi mancu man qaama bihi sababu اlirhi bilkuliyati ow min awfari xaddayhi ayaa la yihahdaa xajbiga qof sababul irhigii laga helay oo asbaabtii saddexdaaba asbaabtii wax lagu dhexli jiray la helay haddana loo diidaya inuu wax wax dhaxlo kulliyanba waa loo diidayba dhexalkii baa loo diidayba ama ma ahee wixii uu heli lahaa ayaa laga nusqaamiyey oo xadigiisii iyo dheeftiisii kaamilka uu ku heli jiray baa qeyb laga reebay laba qaybood buu uqeybsamaa marka xajbigo xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan buu uqeybsamaa in qofkii la xirmaaniyaba bisababi shaksin ow bisababi wasfin may dhahan shaksi kale ayaa u diiday dhaxalkii oo ka xiga meydka ka xiga ama ma ahe sifa asaga ku quntay mawaanicu irfi iyo wax saas oo kaleha ku quntayoo kuliyaba saasaa loogu diidayba ka labaadna waa xadbu nuqsaan oo qofka wuxuu heli lahaa looma diidin inuu dhaxalkii galee hadduu nis heli lahaa rubuc baa laga dhigay rubuc hadduu heli lahaana thumin baa laga dhigay thuluth haddii hooyada heli lahayd sudis baa laga dhigay nusqaan baa gashay oo dad meeshaa jooga ayaa riixay labadaa qaybood bay qaybsamaan marka hadda qeybtan waxaa weeye xujbu xirmaankii dad dhaxalkiiba loo diidayaba waxba ba aan helinin ayuu ka hadli doonaa musanifka raximah llahu tacaala laa yarihu lahu walaalka ma dhaxlo min alummi meydka xagga hooyada walaal kaga ah ay meydka isku hooyada yihiin dhaxalkiibu wax ku lahaaye wuxuusa dhaxalkii waxba ku kulahaanayno loo diidayaa maca arbacatin afar qolo hadduu mid un la joogo afar hadduu mid un la joogo akhi liumkaha ee meydka dhintay hooyada ka wadaageen dhaxalkii waa loo diidayaa alwaladi walad baa meesha jooga meydka uu dhalayba wawalad libni wiil uu meydkaa dhalay miduu sii dhalay dakaran ha ahaada midkaa lasii dhalay ow unfa ama ha ahaada mid dhadige ayaa meesha jooga macnaha farculwaarith baa meesha jooga mayd baa dhintay farculwaarithna waa ka tegay awlaaddiisa iyo awlaadda awlaaddiisa ah oo dhaxlaya akh lium ana meesha waa joogaa akhaa liumkaa waa maxjuub waa xajbi xirmaan weeyaan oo waxba ma qaadanayo ma helayo waa iska galbanaya <clears throat> wal weeye midka labaad ee akha liumkaa xijaaba hadduu meesha aaba joogo walaal la hooyo meydka ah waxba ma helayo waljadi awowga isaguna akha liumku xijaabaa akha lishaqiiqa ah iyo akha liabka ah iyo waan soo maray shalayto inuu la dhexlaayey ama muqaasama ama thuluth ama sudus waxba raba ba mararka qaar muqaasama inuu la qaadanayay laakiin hadduu yahay akh lium ah jadkaa xijaabayaba oo <clears throat> ka xoog badan <clears throat> baynamaa ikhwada ashiqada ah iyo liabka ah aynan akha liumkaa xijaabi karin laakin waxaa xijaabi kara jadkaa xijaabi kara wاljadi walaa yariu afartaasaa marka akhal umkaa xijaabta waa awlaad meydka uu dhalay iyo awlaadiisa awlaadiisii dhaleen iyo aabbo iyo jad marka usuusha iyo furuucda labadaasaa akhali umkaa xijaabta walaa yariu اakhu walaalka ashaqiiqu ee shaqiiqa ah ee meydka la aabo lahooye ah ma dhaxlo maca halaaثatin saddex qolo mid un hadday joogaan alibni wiil meydka uu dhalay wabni libni iyo meydka wiilkiisi miduu sii dhalay walabi aabo saddexdaasaa akhi shaqiiqeedna xijaabaya jad ma xijaabi karo awow ma xijaabi karo lakiin aab xijaabi kara walaa yarifu lakhu min alabi walaalka meydka xagga aabba ay ka wada dhasheen ma xijaabi karo ma dhaxli karo xoolo ma dhaxlaayo laa yarif maca arbacatin afar qola midun hadduu joogo afarta maxay yihiin haaulaai halaatha saddexdaas akha shaqiiqa xijaabtay waa ibnigii iyo ibnu ibnigii iyo abki saddexdii akhi shaqiiqa xijaabtay akha liabkana way xijaabayaan waxaa afar ku ah wal akhi shaqiiqi akhi shaqiiqa isaga ka koreeyey ee meydka labadaba ay ka wada dhasheen kaasaa ka koreeya oo isagana xijaabaya akhi liabkaabuu xijaabaya walaa yarihu ma dhaxlaayo ibnulibni wiil wiil uu dhalay oo meydka awow u yahay wiilkiisa u dhalay <clears throat> fasaafilan iyo wax ka sii hooseeya oo meydka isagaa ah, hoos oga sii abtirsadaa macal ibni meydka wiiluu dhalay oo ibnu sulbi ah isagoo la joogo ma dhexlayo haddiiba meesha ibni uu joogo oo casabaa xoolaha waxay soo hor o dhan wada qaadani ibnulibni meesha waxba uma yaallo wixii kasoo hooseeyana waa kasii shisheeyaa walaa maca ibni ibnin ibn ibni ibnigii ibni ibnigii ma dhexlaayo oo dhaxal ma helaayo maca ibni ibnin aqraba minhu wiil wiilkiis oga dhow meydka hadduu joogo wiil wiilkiis meydka oga dhow hadduu joogo waxma dhaxlaya marka isago ibnu ibni buu taagnaa ibnu ibnin baa meesha jooga mathalan ibnu ibni ibnin baa meesha imaaday kaasii hoose isagana waa la xijaabaya walaa maca ibnin aqraba minhu hadda midka dhow ayaa wa xijaabi wala ljadaatu ayeeyooyinkuna waxma dhaxlaan kuluhuna ideelkood ama xag aabba ka imaadaano ama xag hooyo min ayi jihatin jiha kastaba ka imaadaane min ayi jihatin kuna jiha allaa jihaday ahaadaanba xagga aabihii kuwa aabaha dhalay ha ahaadaan ama kuwa hooyada dhala ha ahaadaane ma dhaxlaayaan maca wujuudi lummi hooyo meelay joogto waxba ma kama dhexlaayaan kii xataa xagga aabaha ka imaatay ti wiilkaanaa dhalay meydkan awo ayada u ahayd hooyadii baa xijaabaysa tii hooyada xaggeeda ka timidna de waaba kasii hosheestaaba hooyada ku gudban marka hooyadu labada dhinacba wa xijaabtaa baynamaa aabuhu ayeyda xaggiisa ka timaada inbuu xijaabi karaa waa soo socod tahay walaa walaljaddu awowna waxma ma dhaxlaayo iyo wljaddatu ayey min jihati alabi xagga aabaha ka imaaday maca alabi maca wujuudi alabi wuxuu aabba u joogo aabbaha awowwana waa xijaabi oo asaga maaragtay meydka awowgiis oo asaga aabihiisa ah, maadaamuu meydka aabihiiba joogo jadada oo xagga maaratay aabaha ka timid aabaha dhashayna isagana waxaa xijaabaya aabaha xijaabaya waida stakmalat ilbanaatu gabdhihii hadday dhammaystirtaan oy qaataan athuluthayni saddex meelood oo labo banaatu sulbi hadday labo iyo ka badan yihiin meeqay dhexda jireen thuluthaan soo mahayn kol hadday thuluthaynkii qaataan lam tarith banaatu libni gabdhihii wiilka uu dhalay meydkan isaga u ahaa meydkan gabdhuha uu ahaaye wiilkiisa ay dhala u dhalay ayaduna waxba maxba ma qadanayaan lam tarith dhaxli mahayaan banaat libni ibniga meydka uu dhalay gabdho ay dhaleen oo gabdho uu dhalay nacam marka waxaa xijaabay banaatu sulbigii baa xijaabay laakiin hadday banaatu sulbiga ay hal gabar tahay maxay heli lahaayeen banaatulibniga ama bintulibni maxay heli lahayd sudus bay qaadan lahaayeen hadda laakiin thulutheyn bay banaatulibniga qaateen nis mayna qaadanin hal xaba mayna noqonin marka banaatulibnigii meeshaasa lagu xijaabay xaalad baa laga soo reebi marka ay musaacado ka heleen wiilkooda oo casaba ah ama wiilkoodii mid eh, kasii hooseeyo casaba ilaa an yakuuna fii darajatihinna aw asfala minhuna an yakuuna inuuba ahaada mooyeene fii darajatihina gabdhahan ibniga ah ee meydka awow u yahay darajadooda oo in la helo wiila mooyeene ilaa an yakuuna fii darajatihinna iyadoo darajadooda waa ibnulibni aw asfala mid ka sii hooseeya minhuna gabdhahaas ibnu ibni ibni oo kale dakarin oo lab waxaa la helay gabdhihii banaatul ibniga ahaa ee la lahaa hadday banaatu sulbigii ay thuluthayn qaataan maanta waxay heleen casabay heleen oo iyaga darajadooda o walaalkooda ay heleen markay banaatulibn banaatu sulbigii ay thuluthaynkii qaateen haddii xoolaha saddex lagu dhisay saddex meeloodoo laba ay gabdhihii qaateen halka soo haray waxaa un qaadan kara qof caasim oo dakar ah faliwlaa rajulin dhakarin marka haddii ibni la helo banaatul ibnigii halkan tuuran walaalkood hadduu meesha ka soo baxo walaalkaasaa wuxuu qaadan lahaa casabayn lahaa marka wixii ka dambaysu qaadan lahaa laakiin maadaama gabdho walaalihiisa o isku darajo yihiin ay joogaan lidakari midlu xadil unhayeyn bay la qaadanayaano markaasi walaalkood ba wax ku heleen meesha ay dhahaan fuqahadu alakhu lmubaarak akha barakaysan banaadkaas gabdhihii oo qadi lahaa ayuu usoo baxay oo u hiiliyey oo wixii soo haray ee nin kale u qaadan lahaa ee gabdhaha laga tegi lahaa yuu la casabeeyey ah, dartiisba wa ku heleen ilaa an yakuuna fi darajatihina gabdhaha banaatulibniga ehe la xijaabi lahaa darajadoodaas oo asfala mid ka hooseeya minhuna ayaga dakarun oo lab in la hela mooyeene fa inahu midkaa asaga darajadooda ama ka hooseeya <clears throat> yaa yucasibuhuna casabaynaya wixii soo haray way qaadanaya lidakari eh, waxay u qaadanaya lidakari mithlu xadin unhayayn hadday casabay noqdeen oo fma baqiya falwlى rajuli dakarin bay aheed ayagaa qaadan lahaa laakin maca wujuudi banaat banaat banaatulibni markay joogaan lidakari milu xadi unhayayn bay ku qadanayaan mithaaluhu mithaalkii waa kana bintaani laba gabdhood laba gabdhood oo meydka uu dhalo banaatusulbi la yihahdo iyo wa bintulibnin wiil gabar uu dhalay ayaa halkan jooga laa shaya libinti libni gabadhaas bintulibnida waxba ma laha wiilkaas wiil gabar u dhalay ayaa ma joogta bint ibni wax ma dhexlayso waxba ma yeelanaysa leanna waa maxjuub waa la xijaabay falow kaana laakiin hadduu ahaado macaha gabadhii la xijaabi lahaa ee meeshaasi wax la-aanta noqonaysa hadda ibnu ibnin hadday uula joogo walaalkeeda aya darajadeeda aw ibnu ibni ibnin mid ay eedo u tahay oo kaba sii hooseeya ayada kaana albaaqi intii soo hadhay markay gabadhii nis qaadato ama gabdhihii ay maxaa ujeeda thulutheyn qaataan kaana albaaqi lahaa ayadaa iska leh inta soo hadhay ah, inta soo hadhay waxaa qaadanaysa lahaa ayada iyo walahu wiilkii ibnu ibniga ahaa ama ibnu ibni ibniga ahaa say u qala qaadanayaan lidakari midka lab mithlu xadil unhayayni laba gabdhood nasiibkooda kor u qaadan wixii soo hadhay yuu casabeenaya casabatu bilghayr wey waida stakmala alakhawaatu alashiqaa hadday kaamilsadaan oy qaataan alakhawaat gabdhihii alashiqaa ee meydka aabba iyo hooyaba la wadaagay laba iyo ka badan bay noqdeenoo waxay qaateen athuluthayn thuluthayn bay qaateen kol haddii banaa awlaadu sulbi ay najwasha oolin oolin farax waaraf hadduuna jirin labana ayaguna ay yihiin akhawaatku thuluthayn bay qaadanayeen lam tarith ilakhawaatu min alabi sidii gabdhaha banaadka iyo banaatulibniga isku haystay yaa akhawaadka shaqiiqaadka iyo talla abka isku qabsanaya ida istakmala akhawaatu lashiqaa gabdhihii isku hooye isku abo ay ahaayeen haddii ay qaataan athuluthayn saddex meeloodoo labadoodii lam tarif lakhawaatu gabdhihii min alabi aabaha xagga walaalka kala ahaa kuwa ayaga waxba ma dhexlayaanoo waa maxjuubaat waa la xijaabay ilaa an yakuuna macahuna ayaguna in macooda uu yahay oo la joogo akhun walaal lahuna ayaga u walaal ah oo fayucasibna way casabeynayan fayucasibna yucasibna lildakari mithlu xadi lunthayeyn maxaa qoran huna baa ini qoran ah, aniga qore lakin meel kale wax ku sigo fayucasibuhuna lidakari mithlu xadi lunhayeyni nacam wuu casabeynaya marka lidakari midka lab mithlu xadi lunhayeyn bay kula qaadanayaan nacam kii laba ninka wiilkii laba laba duleel buu qaadan gabadhina hal bay qaadanaysaa waa akhi mubaarak ahaye asaguna bintu ibniga la socday oo kale hadduu asaga ahayn waxba maynan heleenba waman laa yarisu qofkaan waxbaba dhexlaynin aslan asal ahaanba waxma dhexlaayaba mawaanicu lirthi baa ku quntayoo qaatil weeye ama kaafir gaala weeye ama waxaa weeyaan saddex saddex ah, mawaanicda maaqay ahayd ya ikhtilaafu diin riqi ah, riqi buu noqday raqiiq buu noqday maalan ah, waman laa yarisu aslan ninkaan waxbaba dhexlaynin laa yaxjubu axadan qofna ma xijaabi karo wujuuduhu kacadamihi kolbaas isagiiba uunan asal ahaanba dhexalka waxba ku dhahayn qof uu xijaabi karo durkin kara ma laha waman yarifu qofkii wax dhaxli oo dhaxalka loo ogol yahay oo wax maanic oo hortaagan oo mawaanicda dhowrka ahaa saddexdaa midna ma gelin laakinu maxjuub waa la xijaabay maanta ah, qof beytka uga dhow baa imaaday oo wuu xijaabay laa yaxjum xijib xurmaan baa loo jeedaa oo dhan baa loo jeeday way kale tahay in maxjub yahay xirmaanan iyo inuu maanic inuu yahay mamnuuc ah, aslan ma ahee aslan dhaxal wuu leeyahay laakiin hadduu qofkan ahayn waxbuu dhaxli lahaa iyo haddii uu xataa qofkan uuna joogin waxba ma dhaxleenba maxaa yeele waxbuu dilay way kale soo ma wuxuu leeyahy marka waman laa yarifu aslan asal ahaanba ninkaan waxba dhexlaynin oo maanic baa ku qumay mawaaniclirfigii mid kamiduu ku sibaysan yahay laa yaxjubu axadan qofna ma xijaabi karo awooddaa ma leh isagoon jirin bay lamidta waman yariu qofkii wax dhaxlaayo laakinahu maxjuubu waa la xijaabay oo kuwa haddaan soo aan soo sheegaynaybayaa ka xiga oo waa laga qaad meeshi laa yaxjubu ayruhu qayrkii lama xijaabi karo isagiiba hadduu wax waayey qof kale lama xijaabi karo ayada xajma xirmaanin buuna xijaabi karin ah, wuxuuna xijaabi karin inuu qof kale xoolihii dhan u diido awoodaa ma laha laakina wuxuu leeyahay yaxjubu inuu xijaaba ayruhu ayrahu keyrkiibu xijaabi karaa xajman tanqiis nusqaamin eh, xijaabideed iyo qofka kale ee keyrkii asaga waxbaba helaynin yuu qof haddana durkin karaa oo xoolihii ku culidhihi karaa oo ka jari karaa xujmu nusqaam wuu samayn karaa qofka maxjuubka ah laakiin xujmu xirmaan awood oo ma laha qofna dhaxal ooma diidi karo laakiin waa ka yareyn karaa asagoon waxbaba helayninba mithaalkay ku caddaan doontaae mithlu likhwa min alum walaalo meydka ay walaalo yihiin min alumi xagga hooyadana ay ka wada dhasheen maca alabi aabbay la joogaan iyo wal ummi hooyo <clears throat> mayd baa dhintay wuxuu ka tegey caruur walaalihiisa oo iskooya yihiin iyo aabihii iyo hooyadii buu ka tegey hadda mar waxaan soo maraynay ikhwada liumka ah waxaa xijaabi aabbaha soo ma ahen marka ikhwada liumka kol hadduu aaba jooga waa la xijaabay ayagoo la xijaabay bay haddana hooyadii min athuluthi ila sudus geenayaan soo ma arti xad tanqiis bay gaarsiinayaan ayagoo la xijaabay oo aaba lagu xijaabay yay hooyadii ay meesha la imaadeen yo intay iyagana xijaabaan nusqaan ahaan oy fulid ka qaadaan bay waxay geenayaan sudus bay geen leanna waa ikhwa haddii kol ikhwo yihiin oy badan yihiinna hooyadu sideedaba sudus bay wax ku dhexashaa mithaaluhu alikhwati buu ku yii mithlu likhwati min alumi maca alabi walumi laa yalihuuna ma dhexlayaan ikhwadaas liumka waxba ma dhexlayaan sababta u dhexlayan maxay tahay liwujuudi liwujuudi alabi aab baa jooga aaba hadduu joogo meesha ikhwa ma waxbay kuleeyihiin waa maya ikhwada dhammaan ashiqa ahaadaano lium nacam laa yarihuuna wayaxjubuuna waxay xijaabayaan alumma hooyadiisa way xijaabayaan min athuluthi thuludki intay ka xijaabaan oy ka nusqaamiyaan bay ila suduusi u riixayaan lixmeelahoo meel bay noqon leanna walaalo tacaduday ayaa meesha jooga wamataa zaadat ilfuruudu cala sihaami uciilad biljuzi zaa'idi halkan wuxuu ka galay masale la yihahdo masalatu alcawl oo in ashumtii iyo sihaamtii la ziyaadiyo ansibadiina nasiibkii qof walba u qaadan lahaana laga yareeyo laga nustaamiyo haddii dadka ehlu furuudka ay meeshan imaadaan masaladii aslu masaladii la dhiso si ayaga ay furuudooda iyo muqadarkeedna loogu dhiso markii hala qaybiyo la yiraahdana ma la qaybi markii la yihaahdana furuuddii ay dhammaataba wixiiba dadkii xaqa iska lahaa qaar ka mid ah ay meesha joogaan yaa masaladii wixii lagu dhisay uu iskaba dhammaadayba see la yeelayaa suhaamti baa la badinayaa lix haddaad ku dhistay oo dadkii ayaga ahaana markii lixdii la qeybiyey ay wax usii dhiman yihiin oo qaarkood waxba ayna helin xisaabtii unbaad kordhin meeshii lixdeed baa toddoba ka dhigi sideed ka dhigi sagaal ka dhigi saasaad u wadaysaa ilaa toban baad gaarsiin kartaa lix hadday tahay marka laakiin nasiibkii ay qaadan lahaayeen hoos ba u dhacaya oo dad lix shay qeybsada la yiri iyo oo lix ku qeybsada la yiri lix qeybood oo siman iyo dad la yiri toban ku qeybsada waad garanaysaa lixdaa fara badan lixdaa fara badan lix meeloodoo meel qofka helay wuxuu heli karaa sagaal meeloodoo meel buu heli marka xisaabtii sahmigi un baa la yarbadiyey mooyeene nasiibkii hoos buu udhaca wuu nusqaamay marka awlka masaladaasi la yidhaahdo sunti oo la ziyaadiyo iyo nasiibkii oo nusqaamo ayaa la yidhaahdaa saddex masalena gashaayadoo markii masaaisha laga hadlayo usuusha masalada lixda la yidhaahdo sitada oo asal ah iyo laba masaloo lagu daray laba masalo lagu daray oo labayo tobanka iyo labaatan iyo afarta ah lixdu waxay cawshaa ilaa iyo toban bay gaadha afar jeer bay cawshaa toddoba iyo sideed iyo sagaal iyo toban intaba way cawshaa qof baa imaaday halbuu ubaahan yahay waa logu dari ku kala imaad laba ubaahan yahay ku kala marbaa saddex lagu dari marbaa afar lagu dari ilaa toban bay gaadhaa labaiyo toban kun ilaa shan iyo toban bay gaadhaan labaatan iyo afartan ilaa labaatan iyo toddoba ayay gaadhaa saddexdaas masale ayaa cawsh cawlku galaa marka wamataa zaadat ilfuruudu furuudii dadkan ay qaadanayeen baa ziyaaday oo qof walbaba wixiis inuu helo rabaa wixii uu rabay inuu helay wii maslada lagu dhisay cala sihaami sahmigii maslada lagu dhisay ayuu ka ziyaaday lix baa lagu dhisay dadkuna waxay u baahan yihiin sideed bay u bahan yihin maalan uciilad waa la ziyaadinayaa biljuzi zaaidi juskii zaa'idka ee ehlu furuudka ka maqnaa yaa sahmigii lagu darayaa oo lagu xisaabi meeshii lixheed baa sideed la dhihi mila mas'alati lmubaahala masaladii masalatulmubaahalada la dhihi jiray oo habaartanka ibn cabaas radi allahu canhu iyo waxaa isku khilaafay saxaabada qaar ka mida ayaa isku khilaafay saxaabado kale o dhan buu khilaafay laakiin zayd bnu thaabit iyo asagaa markaas hayey masaladaas masalatulmubaahada oo kale xal kale oon cawl ahayn lagu xalin karo ma laha wahiyo masalatulmubaahada waxaa weeye zawjun zawj hadduu zawj meesha joogayaa dhintay zawjaa dhimatay soo maaha marka wuxuu ka tegay zawjada waxay ka tagtay gabadhii dhimatay ninkeedii iyo wa umun hooyadeed iyo wa ukhtun shaqiiqa walaasheedo aaba la hooye ah ayay ka tagtay saddexdaas ka tagtay saddexduba marka waa asxaabulfuruud wey zawjku waa asxaabuulfuruud oo maanta marku sidan oo kala tahay wax walada oo ay ka tagtay gabadhana uusan jirin meeqay ku dhalaysaa meequu ku dhexlayaa zawjku nisbu wax ku dhexlaya umma ayaa meesha hooyo owlaad ma joogaan waladulwaladna ma joogo ikhwo oo tacadudada fara badanna meesha ma joogaan meeqay qaadanaysaa thuluth bay qaadan ukhto shaqiiqaana walaasheeda huluhaan gaarsiisana ma taalo wax tacsiibiyana ma yaalo meeqay qaadan ayadoo nis bay qaadanaysaa haddii markaa xoolihii lix lagu dhiso oo saddex ay qaadato saddex u qaato zawjkii saddexna ay qaadato gabadhi shaqiiqadeed meeshaa lix baa ku dhamaatay soo maha hooyadii oo thuluth u baahan lixna waxaa thuluth waa ah labo labadii hooyadaa meesha ka baxday labadii hooyadii ayaa meesha ka baxday marka marka hooyana ma dhici karto waaba asal usuusha aan xataa xajbiga uuna gelin bay kamid ta waxyaalaan la xijaabin waxaa kamid a ah xirmaan aan la xijaabin xajm xirmaan waxaa kamid a ah hooyada iyo aabbaha iyo aswaajta isqabta iyo ninki naagta iyo awlaadda awlaadu sulbiga ama furuucda iyo markaa hadda wax kaloo ayaga dhexdooda aynan hayn ma xijaab ma galo marka haddii hooyada ay meesha kaqaday ma dhici kartaa la yiri ma dhici karto ibnu cabaas radi allahu canhu isaga wuxuu yiri lixdii xoolaha lagu dhisay bal zawjka saddexdii lasi saddexdii baa la siiyey hooyadana labadeedii si suduska ay kuleheed oo huludkeed waa meeqa shan weeye halka soo hadhayna ukhtada shaqiiqada ha qaadatuu yiri saasuu ibnu cabaas radi allahu canhu ku xukumay iyo mehe ukhta shaqiiqaa waxay leedahay binas waxay ku leedahay nis bay ku leedahay niskeeda hala siiyo see lagu sii marka way cooleysaa masalada labada hooyada ka maqneyd baa lagu dari lix laba ku dar meeqay noqonaysaa sideed bay noqon sideedda ayadeed baa marka waxaa laleeyahay zawjka meequu ka qaata meequu leeyahay zawjka meequu leedahay ya lixdii baa laga qaadi lixdii baa laga soo qaadi sideedan dambe ee wax lagu xalinayo ma aadeysid lixdii baad ku noqon asalkeed meequu leeyahay saddex buu leyahy saddexsaa la siinaya hooyada meeqay sudus ku leedahay laba labadii baa sideedan laga siinaya ukhtada shaqiiqada meeqay lixda ku leheyd saddex saddexdii mee kasii haddii marka saddex iyo saddex lix iyo laba laisku dara meeqay noqotay sideedaasi marka ku asaxday oo dadka ay wax ku wada heleen saasay marka cawlku ku imaaday فللزوج waa kan wxuu ku leeyahay ninkii النصف نص buu leeyahay وللأkti شhقيqة وللأkti walaaشhii الشhقيqة ee shaqيiqadaheedna النصف bay leedahay saddex iyo saddex bay kala qaateen istaqraqa almaalu xoolihii waa dhamaaday marka xoolihii dhamaa lix wabahayade markaa walumu hooyadii baqit um hooyadii waa soo hadhay walumu laa tuxjab hooyana lama xijaabo nusqaanan baa laga durkin karaa min athuluthi ila sudis la gaarsiin karaa mooyeene iyo masaaisha qaar oo ay qaadanaysa thulubaqi mooyeene in la qadiyo iyadoo dhan ma dhici karto fa yufradu waxaa loo qadari lahaa hooyadii athuluthu thuludkeedoo laba ah ayaa loo qadari fatucaalu waxaa lagu ziyaadinayaa masaladii lixdeed fa tuqsamu min hamaaniya sideed baa deena xisaabtii ayaa laga qaybin sideed baa la qaybsani lizawji wuxuu sudus ku lahaa halaata saddexdiisi bu qaadan walilukti walaashuna halaata saddex bay sudus kulaheeda saddexdii bay qaadan lix baa meeshaa baxday walilumi hooyadiina itnaani labay qaaratay marka xoolahan hadda la qaybsaday sihaam ahaan waxaa loo qaybsaday sideed sahmi baa loo qaybsaday laakiin haddii la fiiriyo sideedan sahmi xoolo kaloo meel kale laga keenay ma ahee lixdii hore meesha taalay unbaa intii la yar jajabiyey oo mid walba in laga gooyey baa sideed laga dhigay tayadii marka iyo xisaabtii iyo tiradii xisaabta tayadeedii iyo intay dhaneed hoos bay u dhacday sahmigii iyo lambaradii baa kor u kacay lambaradi ba kor kacay si isku deeqsiiyo waxay wada helaan say wax wada helaan weyaan faslun fi lcasabaati casabaadkii buu ku saabsan yahay isagaa kuu sheegi doona musanifka casabadu iyo xeerkeeda ahlufuruudkii muqadar fii kitaab illaahi markuu soo dhaafay ka soo baxay ayuu casabadii galay casabada ayaga ah oo saddex loo qeybiyo casabatu binafsi oo wax wixii dukuur ah wixii aan muctiqa ahayn kuwan hadda uu tirin doono wixii gabadh wax horaysa aan ahayn inta kale waa wada rag casabatu binafsi casabatu bilghayrna waxaa weeyaan furuucda abnaada meydka u dhalay oo macalbanaad ah ama ikhwada meydka u dhalay ashiqa iyo laba ahaadaane oo maca eh, akhawaad ah walaalahood gabdhaha wada dhashay ee meydka u dhalay iyo walaalahoodii meydka u dhalay iyo gabdhaha meydka la dhashay ama lahooyi laaba ama la aabaa kuwa markay isku imaadaan bay iscasabeeyaan casabatu bilgheyr baa layihahda casaba maca algeyrna waxaa weeyaan akhawaadka gabdhaha akhawaadka ah oo macalbanaati oo maraatil ibni jooga gabdhihii meydka walaalaha la ahaa iyo gabdha u dhalay baa isla jooga markaasna waxaa la casabatu maca alghayr ba la yihahda <clears throat> marka halaaatun waa saddex qeybood casabadu wahiya halaaatun casabatun binafsi ah, casabatun binafsihi naftiisa mid casabeynaya sidiisuba naftiisa u casabe u yahayba waa kuwa hadda la sheegi doona qof kale sababtii casaba koonina noqonine ayagaaba ehlo casabaada oon farad wax ku dhexlin qaarkood farad wax ku dhexlo oo casabana wax ku dhexlana waa jiraan sida aabaha iyo jadka meelo qaar wa cusbatu bigayrihi iyo mid keyrkii wax ku casabeeyo oo bisababi gayrihi uu casabo ku noqday gabadhan ayadoo bintada ahayd mis qaadan lahayd walaalkeed hadduu jiro oo ibnu sulbi ah meesha casabo qaadan meesha ay qaadan laheed mis qaadan laheed maxay noqotay casabay noqotay lidakari mithlu xad lmunhayayn bay kusoo fadhiisanaysaa marka waa casabatu bigayrihi baa la dhahaa waa casabatu maca gayrihi ama cusbatu maca gayrihi eyrkiis maciis buu casabeenoo walaalihii gabdhaha hay akhawaadka hadii banaat joogaan banaatu sulbia wixii soo haray ayay casabeynayaan nacam maca kayrihi wey wاlcasabatu casaba waxaa la yidhaahdaa man qof yaahudu qaadanaya jamiica almaali xoolaha dhammaanba uu qaadan idaa goortiibu xoolihii wada qaadanaya infarada uu keligii meesha joogaba mayd baa dhintay wax ehlu furuud ahoo muqadar fi kitaabillahi uu ka tegay maba lahaba waxaa un joogo un qof casabaa wiiluu dhalay baa jooga xoolao dhan buu kaxaysanaya qaadanaya aw mase maa yafdulu yaahudu wuxuu qaadan maa yafdulu wixii soo haro hamba ah can saaxibi lfardi markii ehlu faradka faradkooda intii loo qadaro ay qaataan wixii soo hara wax soo haray qaadanaya ama maa yafdulu can saaxibi lfardi wixii ka soo hara ayuu qaadan waa goorma ida ijtamaca macahu hadduu maca ehlulfardi la kulmo oo asagii ehlulfard ay meel iskugu imaadaan ehlulfardku wuxuu leey bal qaybsada wixii aad idii qoondaysnaa wixii soo haro hamba ana isagaa kaxisanaya fain lam yafdul markii ahlufaradka waxoodi qaateen haddii waxbaba soo hari waayo istakraq almaal ay dhacdaba wixii ayagib ku ekaadayba can saaxibi alfardi hadduu waxba kasoo hari waayo shayun waxba saqarat ilcasabaatu casabaadka way dhacayaan wakaa xeerkooda waa dadka xoolaha wada qaadana haddii ahlufarada la waayo hadday waxambeeyaan w ambada bay qaadani haddii waxba ay soo hari waayana aayan bay iska galbanayaan iska galbanayan waxba ma helayaan markaba ibnigii iyo muxuu ahaa kuwana qaarkooda casabaadka ah <clears throat> ayagu dee siayna u dhicin oo xoolaha looga dhamaysaninba dadkii ka dhamaysan lahaa oo dhan bayba xijaabayaanba ayagaaba hortaagan oo xijaabaya si wax u waayin wa aqrabuhum marka laga hadlayo casabaadka waa u kala dhow yihiin meydka siday u kala dhow yihiin bayna casab ahaan iskugu xijaabayaan aqrabuhum ka ugu dhow alibnu waa wiilki uma kadib meydka wiilku dhalay wey waa casabo uma ibnulibni baa ku xiga wain safala haba hooseeye uma alabu aabbihi baa ku xiga uma aljaddu awowgii baa ku xiga wain calaa awow haba koreeye walaku walaal lilabaweyni meydka aabiya hooyada la wadaaga uma lilabi walaalkii meydka xagga aabaha walaalka kala ahaa uma ibnulakhi meydka walaalkiis wiiluu dhalay wiilka asaga e, walaalkiisaas oo lilabaweyni meydka aabiya hooyada la wadaaga wiiluu dhalay uma ibnulakhi walaal meydka walaal la ah wiiluu dhalay oo xagga aabaha lilabi xagga aabaha ay walaalka yihin uma alcamu adeerkii baa ku xiga uma ibnuhu wiilka uu dhalay adeerka uma camulabi aabaha adeerkiis uma ibnuhu wiilka uu dhalay wahaakada saas ku socon fain lam yakun lahu casabaatu nasabin haddii meesha aysan jirin wax casabaadahoo nasaba ah. oo sidan hadda soo sheegnay oo meydka asagaa ku abtirsado oo nasab ahaan ay qaraabo yihiin waaba la waayay meyd baa dhintay casaba nasabna lama helin see la yeelaya fa casabaatu lwalaa meydka asagaa hadduu ahaa qof hadda ka hor la xoreeyey dadkii xoreeyey baa casabo u noqonaya dadkii xoreeyey ay casabo noqon kor haddii nasabkiisa la waayey facasabaatu lwalaa walaha iyo xiriirka ku saabsan xoraynta oo nabiga uu yihi alayh salaam alwalaau luxmatun ka luxmati nasab uu yihi ayaa meesha soo fadhiisanaya oo dhaxlaya faman cataqa haddaba qofkii xore cataqa caleyhi cabdun qofkii uu ku xorooba adoon man cataqa qofkii uu ku dul xorooba aleyhi korkiisa cabdun adoon ba kudul xoroobay yani adoon buu xoreeya loo wadaa ima biictaaqin adoonkaa uu xoreynaayo marka horuba ra'san yiri anta xuru min wajhi illaahi waxba muna kala reebin waxbana kuma xidhin oo mase tadbiirin buu ku xoreeyey bacda mowtii fa anta xurun buu yiri markaad dhinta kadib waxaad tahay adoon mudabarahoo markaasaad xoreyn buu ku yiri aw kitaabatin buu ku xoreeyeyoo xolaha hadaad keento xor baa tahay buu yiri welih waa yeelan aw istiilaadin minhu adoon bay aheedoo ilmuu ka dhalay oo umulwaladay noqotay aw amase bikayri maa dukira intaa la sheegay waxaan ahayn buu ku xoroobay kolba hadduu adoonkan xoroobay nin sayidkiisa xoreeyana meesha uu joogo fa walaa welihiisa lahu midkaa xoreeyey sabab kasta baa ku xoreeye ayaa welihiisa iskale haddii markaa isagii uu dhinto addoonkii la xoreeyey nasabkiisina la waayo dadkii welihiisa lahaa ee xoreyntiisa lahaabaa dhexlaya marka kuwaasa dhexlaya fa maata hadduu dhinto hada alcatiiqu catiiqa w mactuuq baa loo wadaa facil macna mafcuulkii wey fa idaa maata hadduu dhinto hada alcatiiqu midkii la xoreeyey ayaaba dhintayba walaysa lahu waarithun mid wax dhaxlana lama hayo duu fardin farad u saaxiiba walaa casaba wax dhaxlo casabadiisa oo nasabahana lama hayo warihahu waxaa dhaxlaya almuctiqu hadda kugu soo celiy muctiqii xoreeyey bilwalaayi walow ku dhexlaya kii xoreeyey baa dhaxlaya bilwalaayi bu ku dhexlay kol hadiiba la waayo celu farada uu leeyahay ama casaba nasabkiisa waxaa imaanaysa marka xaggii welihi ayaa lagu dhexlaya fain kaana almuctiqu muctiqii adoonkan hadda dhexlaaya ee lahen uu dhaxli ee xoree ee xoreeyey ayaaba dhintayba in kaana almuctiqu kii wax xoreeyey hadduu noqdo mayitan mid dhintay a kii xoreeyey lama haya see la yeeli ninkiina addoonka ahaa addoonka ahaa jire xoolihiisa la dhexlaayana wax casabeeya lama hayo intaqala alwalaau welihii waa lakala dhexli intaqala alwalaau welihii wuxuu ku wareegi ilaa casabaatihi casabaat lmuctiqi kii wax horeeyey qaraabadiisiiba ku horeeyeysaa caruurtiisii iyo ayaa waxay noqonayaan ninka asaga ahe hadda kahor la xoreeyey aabahood uu xoreeyey welihiisiibay yeelanayaan aabahood haddii la waayo inuu dhaxlo la waayo ayagi baa dhexay marka intaqala alwalaau welihii wuxuu u wareegayaa ilaa casabaatihi casabaatu lmuctiqi kii wax horeeyey qaraabadiisii iyo kuwa nasabka xaggiisa ahaa ee weliba casabada ahaa ehlu faradka aanan ahayn duuna saa'iri lwarahati warahadii kale soo hadhay ee faradka wax ku dhexli jirtay maya casabada sidaba eh, miiraadka dhaxalka waraha ah waxaa uun qaadanaya wixii casabaa ah ma qaadan ee eh, wixii elufaradaho farad wax ku dhaxla ma ma oma gudbayso marka muctiqii hadduu dhinto casabadiisa asaga casabanimo wax ku dhexli jirtay ayaa dhaxli ee eh, kuwii warafada ahaayee dhaxalka faradka ku lahaa kuwa ayaga waxba mehelayaan waama dhexlayaan yuqadamu alaqrabu casabadiibaa marka lakala hormarinaya yuqadamu waxaa la hormarin alaqrabu midka u dhow falaqrabuka ku xiga cala tartiibi lmutaqadim sidii casabad haddaan soo marray u kala horeeyeen alibnu waibnu libni walabi labaha sidaasay haddan u kala horeynayaan oo qofkii muctiqaa dhintay casabadiisii u xigtay sidii tartiibkii casabaadka haddaan soo marray kuwaas ayaa dhaxalkii iskale walaha ayagaasaana muctaqii la xoreeyey ee wax dhaxla la waaye muctiqii uu ka dhintay ayagaa dhexlaya falaqrab cala tartiibi lmutaqadim ilaa ana alakha tartiibkaa asaga ah marka laga hadlaayo casabada ah akha iyo jadka awowa iyo akha markay meel wada imaadaan oo isku meel ay joogaan way wada dhexlaayeen waxbay wada casabeynayeen waxbay wada casabeynayeen laakiin markay noqoto masalat lwalaa masalat lwalaa markay noqoto aha miyaa iskale walaa mise jadkaa iskale mise way wadareeyihin si awalba wax lahaan jireen intaasu ka hadlaya wuxuu leeyahay ilaa ana alakha walaalku yushaariku ljadda awowa waa kii la wadaagi jiray dhaxalka oo markii ah iyo macaljad waa kaan soo maray shalay tee waa kii wax wada qaadanayeen mararka qaar muqaasamo iyo inay casabo wada noqdaan lidakari midlaxad unfeyr wax ku kala qaadan jireen wa hunaa laakiin markii walad dhimaato qof dhintay oo qofkii xoreeyeyna uu asagana joogin oo dhintay dadka ehelkiisa aqrabkiisa marka laga hadlaayo alakhu walaalka yaa yuqadamu laga hormarin calaljadi awowa jadki ma dhihi karo weligaaba adigaan ku fiirsan jira akhow muqaasama ma dhahaye akha maanta iska alakhu walaalka yaa yuqadamu laga hormaray cala jaddi awowa fi tartiibi lcasabati fi maslati lwala markii masalat lwala laga hadlaya casabada tartiibinteeda jad iyo akh isku martaba maaha ee akhaa horeeya fain lam yakun lilmuctiqi casabatu qofkii muctiq ahaa ee wax xoreeyey haddii la waayo waxaan casabadiisaa dhexlayso welihiisi oo ayagiibaa marka qofkii asaga hadala dhexlayaas maanta maba joogaba wax casaba in lam yakun lilmuctiqi kii wax xoreeyey muctiq iyo muctaq bay kaliyiin kawa xoreeyey casabatu casaba male casabatu nasabin wax casaba ah oo asaga nasabkiisaa oo caruurtiisi iyo eh, muxuu aha eh, aabihii aweerki wixii ma jiraan casaba nasaba ma jiraan see la yeeli intaqala wuxuu u wareegayaa casabadii ilaa muctiqi lmuctiqi muctiqi almuctiq ah, maalan ninkan muctiq ahee eh, wax xoreeyey ee addoonkan wax dhaxlo la waayey inuu dhaxlo la rabay la waayey asagana dhintay nasabkiisii isaga uxigay haddii la waayo iyo wixii kusii xigay ee nasabka xaggiisa ka imaanaya casaba hadii la waayo waxaa la fiirinaya asaga muctiqee wa xoreeyey hadda ka hor asagana ma la xoreeyey hadda ka hor asagana addoonnima intuu soo maray qof muctiqoo xoreeyey ma laha hal hadday noqoto kuwii xoreeyey asaga kuwii asaga xoreeyey ayaa ninkana dhaxlaya macnaa saa wey fain lam yakun lilmuctiqi casabatun haddayna casaba u sugneen nasabin xagga nasabka intaqala waa wareegaya casabadii waxay u wareegeysaa ama ilaa muctiqi lmuctiqi muctiqan wax ee la waayey wax dhaxloo nasaba muctiqi xoreeyey ayay ku wareegeysaa casabadii oo dhaxal ku uma ilaa casabatihi kan wax kii xoreeyey casabadiisii ayaa haddana kusii wareegeysaa halkaasi haddana aftirkii ayuu marayaa oo kuwaas haddana dhaxli hadday jirto wey walilmuctiqi aydan qofka muctiqe wax haddana alwalaau baa u sugnaaday calaa awlaadi alcatiiqi qofka muctiqa ah qofkan uu xoreeyey keliya weli oo maaha qofkan uu xoreeyena weli u leeyahay qofka asaga uu xoreeyey caruurtiisina walahoodii buu leeyahy haddii wax nasaba la waayo kaxiga ah, qofka uu xoreeyeyna wuu dhaxli kuwa uu xoreeyey caruurtiisa iyo oholkiisa iyo wixiisa nasabkiisa ahna mxuu asaga ka farcamayna sidoo kale u dhexlaya wey walilmuctiqi aydan alwalaaw walaa u sugnaaday oo weli wax ku dhexli karaa wuxuu wara ku leeyahay calىa awlaadi اlcatiiqi ay mactuuqi midkan la xoreey muctaqi midkan la xoreeyey awlaadiisa ayuu wara ku yeelanayaa ah, fayuqadam waxaa la hormarin muctiqu اlabi calىa muctiqi اlumi maalan awlaad bay hadda timid meesha kii la xoreeyey caruurtiisi baa hadda la haystaa caruurtan ayaga ahay ninkii la xoreeyey uu dhalay hooye iyo aabbaha dhale hadduu aabbahana mid la xoreeyey uu ahaa hooyadana mid la xoreeyey ay ahayd midka markaa labada xoraysayna ay hooyadana nin baa xoreeyey aabahana nin baa xoreeyey caruurtanayna dhaleen labadoodiba kee la hormarin ab baa la hormarinaya saasu ka wadaa fa yuqadamu waxaa la hormarin muctiqulabi aabbaha midka xoreeyey baa waxaa laga hormarin calaa muctiqilummi hooyada midka xoreeyey ilan caruurtii masalada ufiirsa hadda caruurtii ninkii muctiqaa la xoreeyey kii uu xoreeyey muctaqaa la xoreeyey buu dhexlaayey asaga sheekadiisa way dhamaata waa dhintay caruur baa meesha kusoo hadhay caruurta meesha kusoo hadhay iyaduna awliyaa wey kii wa xoreeyay awliya u yihiin ha u ahaadaane aabbana way lahaayeen asaga la xoreeyey nin kana xoreeyey hooyana way lahaayeen ayagana la orey nin kalaa xoreeyey ma welig u noqonayaan mise midka aabbaha xoreeyey caruurtii walahood la wareegaya marka wuxuu leeya fa waxaa la hormarin muctiqul abi aabbaha midka xoreeyey baa calaa muctiqi lumi hooyada midka xorey laga hormarinaya oo caruurta kaasaa yeelan walahooda yeelan falow tazawaja cabdun masale kale weeyaano addoon yaa wuxuu guursaday asagoo adoona bimuctaqatin gabar la xoreeyey oo adoonnimo soo martay laakiin la xoreeyey yo asagoo adoona guursaday low tazawaja cabdun addoon baa wuxuu guursaday bimuctaqatin gabar la xoreeyey o adoonnimo ka baxday facatad waxay u dhashay biwaladin welad bay udhashay ilmay u dhashay ilmaha asagaa walaheeda yaa iska leh fawalaahu ilmaha welihiisa limuctiqin umigaa iskaleh waxa xortaa waayo muctiqadii soo maaha gabadh way moogtahay marka hadday gabadh ay tahay waxa xorowday addoonku weli addoonnimadiiba ku haray oo nin hadda wax tasarufi karaba unan ahayn ama maarata la dhacri karo unan ahayn waxaa la siinaya welihii hooyada midka xorya la siinaya nacam falow tazawaja cabdu muctiqatin faatat biwaladin bay dhashay fawalaahu welihiisa limuctiqi lumi waa la sugi ilaa uu kaa ninkaa ilaa uu ka xoroobo asagana xor ka noqdo wala uu ka yeesho ama nin uu welihiisa ka yeesho waxaa welihii iska yeelanaya caruurtaasi hooyada midka xoreeyey ah, falow cataqa abuuhu aabihii hadda adoonkahaabaa isagana xorooray bacda dalika intaa kadib buu xorooray isagoo caruurtiisii rag kale ay sheeganayaan oo wale u yihiin oo islaanta kuwii xoreeyey ay wale ka dhigteen ayuu xoroobay in jara alwalaau welihii wuxuu usoo jiidmayaa min muctiqi اlumi hooyada midkii xoreeyey intuu kasoo guuro yuu ilaa muctiqi abi aabbaha midka xoreeyey ayuu imaanaya xagga aabaa midka xoreeyey baa xoog badan walaa tarihu اlmar'atu haweeneedu ma dhaxasho bilwalaayi wala wax kuma dhaxasho ilaa min catiiqihaa marka laga hadlaayo almiraathu bilwalaa dhammaantood waxaa weeyaan waa dhukuur waa rag wixii aan ka ahayn hal islaamta wax horeysay islaamta wax horeysay kii ay xoraysay iyo awlaadeedii unbay ayada daba raaci kartaa ayadaas un kelia keligeed ah, walaysa fi nisaai duran casaba ila alatii manad bicitqi raqaba waa uu leeyahay marka walaa tarihu lmar'atu bilwalaayi ilaa min catiiqihaa ayada kay xoraysay iyo wa awlaadihi midkay xoraysay awlaadiisii iyo wa cutaqaayihi midkii ayada xoraysay wuxuu sii xoreeyey isaga awliyadiisi ah inta un bay wala ku leedahay uun keli fain lam yakun lilmayiti aqaaribun maydkii hadduunan qaraababa lahaynba qof baa dhintay wax qaraabo oo nasaba oo uu ka tegay ma laha wax qaraabo oo nasaba uu ka tegay maleh walaa walaa qof muslim oo soo islaamay oo kale iyo qof la garanayna meesha uu dhashay iyo in lam yakun lilmayiti aqaarib qaraababa hadduunan lahayn fi nasabi ah walaa walaa walaa calayhi wax wala kulahoo xoreeyeyna lama hayo xoolihiisna meeshan yaala asagana dhimay intaqala maaluhu xoolihiisi waxay u wareegayaan ilaa baytilmaali guriga xoolaha baytulmaalka bankiga muslimiinta iyo meelaha muslimiinta xoolahooda khasnada islaamka ayaa lagu shubayaa danaha marka muslimiintaha dhexlaya caamkaa lagu bixinaya irthan weeyaan dhaxal lilmuslimiina muslimiinta ayaa dhexlaya yani sifa caama hebel baa iskale oo lama dhahaye danta caamkaa lagu sameyn oo umuuraha muslimiinta ee dhex yaala ee baahidoodaa lagu dabooli waa goorma in kaana suldaanu baytulmaalkaas iyo dowladdaas iyo ummadda dadka xukumaya ee maamulaya suldaankaa hadduu yahay caadilan mid caadil ah oo xoolihii loo dhiibay ee caamka caamkahe sidaasoo kale ku yimaada si wanaagsan u maamuli kara fa in lam yakun caadilan hadduuna caadil ahayn dowlad jaa'iro oo daalima hadday tahay caadilan ma aha rudda alfaadilu ah, marka tan waxaa weeyaan masalada halkan waxay ka gelgelaysaa qofka asaga ahaa fii ma ku qadar ila mar waxaa dhici karta ehlu faradkii farad ay joogaan mayd baa dhintay farad baa jooga ehlufaradkii baa xoolihii dhaxlay marka intooda ilaahay uqadaray ee qaateen ayaa xoolo soo haray waxaa sameeyana lama hayo see la yeelaya rudda alfaadilu markaas waxaa loo celinayaa wixii soo haray calaa dawi lfuruudi haddii baytulmaalka lagu wada shubo wax soo haraya maba lahaba goormuu faadil soo haraya haddii ehlu farad intay waxooda qaataan war ninkayaa yaa wixiga la yihaahdo wax nasar iyo wax walaam labadaba la waayo xoolana soo haraan markaasa waxaa laleeyahay masalatu raddi masale la yihahdo ayaa la sameynaya masalatu raddina wixii dhaxalka iska lahaa ee furudka ahaa unbaa siay faradka u dhaxleen ayaa haddana inta soo hadhayna lagu qaybin mar labaad lagu qaybin kii sidus laha sidus baa la siin waxa soo hadhay kii rubc laha rubc baa la siin kii mxuaha nis laha nis baa la siin saasa lagu wadaya laakiin waxaa ku jirin oon raddi shaqo kulahayn oo intii hore u qaato un allah kuu calfa un la dhihi zawjaynka hadday zawjo tahay wax la dhexlaysay dadka ama uu zawj ahaa asaga asxaabu raddi kuma jiro qaraabada ayaa iskale nasabka ah ayaa radig iyo xoolaha iskale zawjooyinkuna qaraabada nasabka kuma jiraan xiditinimo iyo guur bay iskugu imaadeen oo reer kusoo dhexgaleen fain lam yakun caadilan hadduu ahayn rudda alfaadilu wixii soo haray waxaa loo celin calaa dawi lfuruudi dadkii faradka iska lahaa markay intoodii qaateen wax ka qaata casabada casabeeye la waayo ayagii baa lagu celin min gayri zawjayni simaya waxaan zawjayn ka ahayn hadday zawjayn ahayen dadki ahlu faradka ku jiray dee waxba ma dhexlayaan ah, ayagu dhaxalkooda hore un bay qaateen calaa qadri furuudihim baa loogu celin ayaga faradkoodii uqadaraa suduskii iyo mxuu ahaa iyo thuluthaenkii iyo qadarkii furuudoodii ayaa inta soo hadhan haddana mar labaad loogu qaybin xisaab hor leh ayaa lagu celin in kaana thama duu fardin qof farad u saaxiiba hadduu meeshaa joogay wey wa ilaa casabana lama hayo ehlu faradna lama hayo xoolana waa soo hareen wa ilaa fa waxaa loo celinayaa xoolihii ilaa dhawil arxaam kuwii dhawil arxaamka ahaa ee dhaxalba male la dhihi jiray asal ahaanna dhaxal ooma laha laakiin haddii xoolihii baytulmaalka lagu shubi lahaa suldaan jaabir uu noqdo dowlarxaamka loo qaybin baan soo maray waxaa kaloo dowlarxaamku xilayaan qofka asaga ahaa xoolihiisi wax ka qaataba hadii la waayo casaba ah haddii la waayo ayaga booska soo geli ah, fayusrafu ilaa dawil arxaam baa loo sarfin oo loo qaybin fa yuqaamu waxaa la istaajinayaa kula waaxidin mid kasta oo minhum dawil arxaamki qaraabadii kamida maqaama man qof booskiibuu istaagi yudlii bihi uu kusoo dhawaaday qofkan awlarxaamka ehlufarad iyo casabi iyo meydka xaggiisa kasoo xigay marka qofka uu ku soo dhowaaday ee meydka xaggiisa ugu abtirsanaayo qofka asaga ee dhaxal kale ee hadda la waayey qadarkuu qaadan lahaa ayuu qaadanoo booskiisiibuu gelayaaba isagii baa hooye noqon meeshaydu fadhiisan meesha aabii buu fadhiisani meesha kale akhi buu fadhiisan saasaa la yeeli waa ku faahfaahin doonaa fa waxaa la yeeli waladulbanaati gabdhaha caruurtooda bintu sulbiga meydka uu dhalay dhaxal bay leedahay dhaxal bay leedahay dhis iyo thuluthayn bay wax u dhexashaa laakiin owlaadda ay gabadhaasii dhashay ee meydka ugu yaho gabadhiisa gabdhaheedii dhaxal ma lahayn marka waladulbanaat iyo caruurteedii waxay ahdaanba marka gabadhaas caruurta ay dhashay ayagu dhaxal ma lahayn dawul arxaam bay ahaayeen hadday dawul arxaam ahaayeenoo maanta la waayo wax elufarada macasabaa la waayey dhaxal bayba helayaan oo dowlaarxaamnima ku dhexlayaan xaggay gelayaan oo soo istaagayaan meeshii gabdhihii bay soo fadhiisan gabadha soo niska wax kuma dhexli jiri nis bay ku dhexli haddii thuluthayn thuluthayn bay ku dhexli saas way macnaha fa yujcalu waxaa la yeelay waladulbanaati gabdhaha awlaadoodii awlaadkaasaan waxba dhexli jirin banaadka wax dhexli jire wa waladul akhawaati gabdhihii wax dhexli jiray awlaadoodii waxba ma dhexli jirin dhaxal ma lahayn oo waxay ahayd dowlaarxaam walaashaa carruurtoodii adiga abti waad u ahayd walaashaa carruurteeda dhaxal kuguma laha lakiin walaashaa baa dhaxal kugu lahayd ayagana walurxaamka markii akhawaadkii la waaye xalxalada waaye halkii bay soo fadhiisanayaan ka ummahaatihim hooyooyinkooda kale noqonayaan bintadii meesheedii bay soo fadhiisan carruurteedii akhawaadkiina gabdhahaan carruurtoodii awlaadaha ayaa meeshii walaalihii soo fadhiisan meydkii marka waxay u fadhiisanayaan sida iyagoo gabdhihii dhalay ah ama gabdhihii walaalaheeda oo kale ah ayay noqonayaan wlaraam bay noqon ayagoona wlaraam aha saasay ku dhexlayaan laakiin ka ummahaatihim oo kale noqonayaan ah, hooyooyinkood maxay ahaayeen hooyooyinkood banaat maxay dhexli jirtay haday hal tahay nis hadday laba yihiin ka badanna thuluthayn bay marka dawil arxaamka dhexlayaan awlaadu ah, banaadki baa dhexlay akhawaad maxay wax ku dhexli jireen hadday hal tahay nis haddii kalena thuluthaan soo ma aha ka umahaatihim bay caruurtiina noqon wa banaatu likhwati wiilashii banaatu likhwa ikhwada gabdhahoodii maydka maydkan dhintay walaalihiis gabdhahay dhaleen iyo wa banaatul acmaami maydka adeeradiis gabdhahay dhaleen gabdhihii u dhalay adeerada gabdhaha sii dhalay ka aabaahim aabayaashooda kaley noqonayaan waxay noqonayaan bint likhwa ikhwadii bay noqonoo hadday hal yihiin haddii ka badan yihiinba casabay kusoo fadhiisan acmaam iyo adeerana maxay noqon jireen ayaguna casabay noqonay casabanimay kusoo fadhiisan intii soo hara qaadan ka aabaahim wa abul ummi hooyadaa aabaheed awowa xagga hooyadaa dhalay ma dhaxal buu lahaa dhaxal ma laha mogtahay maanta laakiin xoolihiia soo hara meel la dhigaa laleeyahay marka waxbuu qaadan xageebu aabbahaasi awowaasi hooyada dhalay xageebu ku imaaday meydka muxuu ugu soo dhawaaday hooyo sameen hooyadiio kale meesha fadhiisan ah, walkhaalu iyo abtigii isaguna hooyo kusoo dhawaaday walkhaalatu habaryartii kal ummi saddexdaba hooyo oo kale noqonayaan waxay hooyo dhexli jirtay oo ama thulutha ama sudusa ayay qaadanayaan walcamu adeerkii lilummi ah, walcamu adeerkii lilummi adeerka oo aabaha xagga hooyada ay ka wada dhasheen wey ma dhaxal buu lahaa xagga camka shaqiiqa camka aabka iyo soomehen kii hooyada ahaa baa meesha imaaday iyo wala camatu eedada oon dhaxal lahayn jinayaduna kalaabi aabbahay kusoo dhawaadeen aabaho kale noqonayaan walaa yarithu bitacsiibi axadun walaa yarihu ma dhaxlaayo bitacsiibi bisababi tacsiibi casabanimo axadun qofna ku dhexli maayo walxaal hama meeshaasi aqrabo minhu mid oga dhow u joogo qof oga dhawuu joogo qof casabin wax kudhexlay male ah, si tartiibka haddaan soo maray si ukala horeeyaan tartiiba casaba qofka ugu dhow ayaa qaadanka kuxiga saasay kuxeelaya marka kii dhawaa u joogo mid kale meesha ma soo gelayo walaa yucasibu ma casabeeyo axadun qofna ukhta walaashiis ma casabeeyo wax lama qaybsado lidakari mithlu xadilunhayayn ma noqdaan lidakari mithlu xadilunhayayn ma noqdaan ilaa afarun baa lagu sheegaa ilaa ibnun wiil maydka uu dhalay oo binto la joogto iyo wa ibnu ibnin wiil wiilkiisa oo binto ibni la joogto iyo walakh akhi shaqiiqahaa maca alukta shaqiiqa walakh liab maca akh liab walakh liab ah, maca ukhti lilab kuwaasa waxaa la yihahda casabatu maada casabatu bilgayr baa la yihahda walaa yucasibu axadu qofna ma casabeeyo ukhtow walaashiis oo xoolaha intuu la qabso lidakari mid laxadununfayeen ooma ogolaado ibnu wiilkii iyo ibnibni wiilka wiilkiisi iyo walahu walaalkii mooyeen akaas waxaa soo gelay shaqiiqii iyo liabkii baa soo gelay fainahum ayagu yucasibuuna akhawaatihim lanna ikhwada liumka ah ayagu ma soo galaan oo si siman bay xoogaa u qaataan fahum shurakaa fi thuluth waa ku ilaaliyay fainahum kuwan haan sheegnay laakiin yucasibuuna waxay casabeeyaan akhawaatihim gabdhihii walaalahoodahaa lildakari mithlu xadi lunhayayni bay u kala qaadanayaan wa ibnu libni wiilka wiilkiis mayd baa dhintay wuxuu ka tegay wiilu awow u yahay oo wiilkiisa u dhalay waxay casabeeyaan ayaguna oo lidakari ay u kala qaadanayaan man gabdhaha yuxaadihi la siman ee min banaati camihi ah, adeerkiis gabdhihii u dhalay ee la simnaa ayuu casabeyn walaalihiis wuu casabeyn waan soo marray oo haddee lidakari mid soo wada gelayaan kuwa ayaga hadda kaa soo maraynay alibnu wa ibnulibni laakiin maanta waxaa jooga ibnulibni maydka uu awow u yahay iyo bint esh bint libni laakiin ayna ninkan aynan wada dhalanin mayna wada dhalanin adeerkii baa dhalay adeerkiis ayaa dhalay mid kale oo ibni kale ah ayaa oo adeerkii ah ayaa dhalay laakiin way siman yihin xagga nasabka way ku siman yihin meedka u siman yihiin waa la casabeynaya sida walaashii ula casabeynayey yaa midda adeerkii uu dhalayna ula casabeynaya macnaha saas wey wayucasibu ibnu libni man yuxaadii midda la siman min banaati camihi adeerkii gabdhihiisa ah wayucasib wuxuu kaloo casabin man fawqahu kuwa ka koreeya min camaatihi eedooyinkiisa eedooyinkiisa ka koreeya wa banaati cami abiihi aabihiis adeerkiis gabdhuhu dhalayna waa la casabaynaya intaba casabo la noqon waa la qaybsan waa goorma laakiin idaa lam yakun lahuna fardun wax farada hadduuna usugnayn oy farad lahayn walaa yushaariku caasibun nin qof caasiba oo wax casabaa qaata lama wadaagayo la wadaagi uu mahayo daa fardi mid farad u saaxiiba qof casaba wax ku dhaxla qof farad wax ku dhaxla faradkiisa la qaybsan maayo casabadaada sug baa laleeyahay haddii wax kuusoo haraan haddii kalena tawakal cal allah ee qofkan farad kale faradkiisa la cuni la qaadan hal masala marka laga soo reebaa oo qof casaba ahaa eelu faradkii wax la qaybsanayo faradkiisa la qaybsanayo walaa yushaariku lama wadaaga caasimu mid casaba wax ku qaata daa fardin farad mid u saaxiiba faradkiisii kulama shirkoobo lama qaato ilaa masala waaxida maxay tahay ila almusharaka masalada la yihah musharakada la yirahda buu yidhi oo lagu shirkoobay ikhwadii laumkaha iyo ikhwadii ashiqadaha ay shirkoobeen maanta ikhwadii laumkaheed ikhwadii ashiqadaheed iyo ikhwada alabka iyo waa ay ahaayeen casaba soo maaha marka ikhwada ashiqada maalin ikhwadii laumkaheed ehlufaradka ay mar la wadaagi karaan musharaka la yihahda masalada ximaariyana waa la yihahdaa nacam xajariyana waa la yihahdaa magacyo kala waa leedahay xilligii cumar radi allahu canhu ardaah ayuu masaladan dhacday marka xoolihii ehlufuruudka halagu lagu qadaro layihi oo ehlufuruudkii ay qeybsadeen xoolihii ay dhamaysteen baa ikhwa ashiqaa meesha kasoo booday marka see kuwan walaalaha aan nahay isku hooyada aan nahayna ay wax u heli karaan annagii la hooyo la-aaba ahayn maydkana aan wax u waayi karraa bay dheheen wa hiya musharakadu masaladeeda waatan oo zawjun waa nin islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii ninkeedii bay ka tagtay iyo wa ummun hooyadeed oo amase jaddatun ayey midkood un weeyaane wthnaani iyo labo iyo faaktaru ka badano min alkhwa walaalo lilumi meydka xagga hooyada walaalo kale ah iyo wa akhun walaal shaqiiqun meydka iskuaabaisku ay yihiin ayuu ka tegey iyo faaktaru ka badan haddii xoolihii lix lagu dhiso bal xoolihii lix ku dhis zowj meequu leeyahay maanta nis buu le meeqa weye saddex weye saddexiisa qaato hooyo meeqay leedahay maxaa sababto hay tahay walaalo tacaduda meesha jooga sudis bay qaartay waa meeqa afar soo afar maaha ikhwada laumkeed m waa fara badan yihiin ah, in kaanuu akthar min dalika fahum shurakaa fi thuluth maa qayb markay noqotay labo labadii soo hadhay lixdii ayay qaateen xoolii waa dhamaaday soo maaha ikhwada shiqaa marka waa qadeen waa qadeen markaasay de raxfaan ka qaateenoo dood bay galeen arrintii bay ka doodeen mhm. waa kan marka wuxuu ku leeyay lizawji zawjkii wuxuu leeyahay annisfu waa saddex walilummi hooyadiina aw iljadata ama hayihi haday tahay asudus bay leedahay waa labo walilkhwa walaalaha lilummi meydka xagga hooyada kala dhashayna athuluth bay leeyihiin yushaarikuhaa muxuu ahaa walilummi aw iljadata asudus waa hal walilkhwati lilummi ikhwada liumka ah athuluth bay leeyihiina waa labo yushaarikuhaa fiihi waxaase la wadaagi oon ogoleen inay keligood qaataan qof casaba ah waa kee ashaqiiqu shaqiiqi casaba ah ayaa so dhexgalay wuxuu leeyahay hab ana abaana xajaran kuba qadar aabahana inuu xajar yahay xajarun aabana xajar ow ximaarun xataa waa la sheegay alasnaa min umin waaxidin soo hooyo kama xagga hooyo un soo kamaana wada imaana annagoo dhan hooyo wadaagnay aabbana waa la dheerray aabbihii bal xagga nooga tuur isku wada saamanihi nimankan marka cumar radi allahu canhu wuxuu yiri markaas wadaaga waxda qaybsada buu yiri ah, la qaybsaday marka yiri nacam thuluth bay la qaybsanayaan lixdii thuludkeeda meeqay noqotay labay noqotay labadii bay la qaybsan wamataa wujida fii shaksin mar allaala markii la helo qof jihataa fardin wa tacsiib nin laba dhinac ka wax ka dhexlaa la helay xagga faradkana waa ka soo galay ehlu faradkii waa yahay wa tacsiibin casabana waa ku soo dhowaaday casabana waa yahay wixii soo haro w iska leeyahay mataa wujida markii la helo fii shaksi shaksi gudihii waxaa laga helay laba wasfi laba tilmaan jihataa fardin wa tacsiib baa laga helay ehlu waa yahay casabana waa yahay see la yeeli midn ku kaaftooma la dhihi maya xaqi ilahay siiye wey fariidata min allah waritha waa dhaxlayaa bihimaa labadii jihaba waa ku dhaxli mithaaluhu kabni camin ina adeer huwa asaguba zawjun haddana nin ah naagta qabay islaam baa dhimatay islaamtaa waxaa qabi jiray wiilay ilma adeer yihiin wiilay ilma adeer yihiin ayaa qabi jiray meelaha qaar ilma adeerka inay isguursadaan ceeb wey oo gabadha in adeerkeed inuu guursado aad baa laiskugu ceebaya weliba dagaal inuu ka dhacaaba dhici kartaba wax sida isagoo xumaan sameeyey oo kale laakiin sharcan waa banaantay nin baa marka wuxuu guursaday gabadh ay ma adeer yihiin oo adeerkii u dhalay ayuu guursaday wax kale oo qaraabo ah oo casabo ah oo oga xigo oo ka xiga oo oga dhown ma jiro gabadhi baa dhimato ti alla ku timid isaga marka waa zooj oo zoojnimo waa ku dhaxli oo nis buu leeh intii soo hadhayna casabinimuu ku qaadan ila adeer abnaa cabna casabada kamid ahaayeene casabaday kamid ahaayeene marka wuxuu leeyahay waria bihima kabna camu huwa zawjun waana zawj mithaal kal ku kusiiye wuxuu yihi ow ibna camin waa ina adeer huwa asaguba akhun walaal u ah midka dhintay liumin xagga hooyada nin baa dhintay wuxuu ka tegay walaalkiisa oo la hooye ah xaggana laade ilma adeer ay yihiin xaggana ilma adeer ay yihiin ah. waxay ku dhacaysaa de dimaashi masaladii dimaashi w maslada hadda meesha soo gashay ah, aabihii baa ninkan asaga ah ayaa naagtan qabay waa ka dhintay hadduu ka dhintay adeerkii baa guursaday adeerkiina wiil bay u dhashay marka labadan wiil ee islaantan ay dhashay xagga aabayaashana laba walaalo ahaas kaga dambeysay waa ilma adeer xagga hooyadana hooyadana wada dhashay soo ma hooyadana wada dhashay marka dhinacana wuxuu ku dhaxlaya akhul lium buu ku dhaxlay suduskiisu qaadani waa keligiise inta soo hadhana casabanimo oo ibnu cam weeyaane ayuu ku dhexlayaa wallahu aclam bila tawfiq sala allah wasalam